ikhwani fillaah waxaa galabta oo ramadaan ay kow tahay inoo bilaamaya ee kitaabka alfiyatu siira nabawiya oo uu sheekhii alife u bixiyey addurar saniya fi siyar zakiya waxaynu door bidnay bisha ramadaan inaynu diraasayno siiradii iyo sooyaalkii iyo soo jireenkii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad mooddaa waxaynu isku qaadnay jiir adag insha allahu ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu inoo yasiro kun bayd iyo weliba dheeraad inaynu bil ku dhiganno oo weliba niyadeennu tahay jibcayaashana inay ka baxsanaadaanoo ee dhallintiiiyo ardaydu iska nastaan marka kun iyo labiyo soddon bayd taqriiban wuxuu noqonayaa maalinkiiba dhowr iyo afartan beyd in la ahriyo taasaa go'aankeenu yahay insha allahu tacala aynu ku dhaqaaqi doonno waxaynu ka horraysiinaynaa kitaabka muqadimo yaroo kooban oo ka warramaysa siira maxaa la yidhaa asiira waa alxaala wasnan wa macnan ama macnan faqad bilaa wasn xagga macnaha waxay iska shabbahayaan alxaala xaalad la soo maray baa siiro laydhaa ama ha macaanaato ama ha qadhaadhaato ama ha la jeclaado ama ha la necbaado ilahay waa kii lahaa sanuciiduhaa siirataha aluula markii laga warramayay ushii nebiyulaahi muusa ee noqotay maska iyo abeeska noqotay ayaa laydhi qabo sanuciiduhaa siirataha aluula markaa siiro waxaa la ydhahdaa xaalad lagu soo jiray noocay doontaa noqoto haddii al lagu darana oo asha cahdiyada al lagu darana ma noqonaysa xaaladoo dhan waxay noqonaysaa xaaladii iyo taariikhdii nabigeenna kariimkii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu soo maray siiradu waa sida aynu sheegnayoo culimmadu qoloba meel bay ka bilaabaan qolada ugu soo dhowaysaa waxay ka bilaabaan markii loo waxyooday ee nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nebi ilaahay ka dhigay ayay ka bilaabaan qolona waxay ka soo bilaabaan dhalashadiisii qaarna way fogeeyaanoo awowgii haashim bay ka soo bilaabaan qaarna way ka kasii fogeeyaanoo qusay ibnu kilaab bay ka bilaabaan qaar waxay ka bilaabaan fihir qaar nadar bay ka bilaabaan culimmada qaarna waxay ka soo bilaabaan ilaa nebiyulaahi ismaaciil oo dee awowgii ah qaarkoodna waabay fogeeyaanoo ilaa aadam ayay ka soo bilaabaan marka kitaabkeennu isagu wuxuu ka bilaabayaa meel dhow oo nebiga magacyadiisu ka bilaabi doona saynu arki doonno salawaatu rabbi wasalaamu calayh siiradu ahmiyad bay leedahay ahmiyaddeedu waxay tahay kow noloshan ama wujuudka gebi ahaan shakhsiga ugu qaalisanaa ayay u taariikhaysaa marka waxay noqonaysaa cilmi aad u qaaliya oo la meeqaana oo la leefala cidda ay ka hadlayso ciddii ilaahay dadka oo dhan ka xushay ayaa taariikhdu u taariikhaynaysaa ama siiradu sidaa ogeed waxay noqonaysaa cilmi mudan in wakhti lagu bixiyo barasho lagu bixiyo maskax lagu bixiyo waa qodobka labaade siiradu waxay horseedaa fahamka diinta waa tadbiiqii iyo fulintii shareecada min alifiha ilaa yaa'iha ayaa fuliyey nebiga iyo ciddii kaag dhoweydee saxaabada ayaa fulisay qaabkay u fuliyeen ayaa la baranaya la fahmaya idan waxyaalo badanoo cilmiyada badankooda siradu waa gelaysa tafsiirka ninka dhiganaya waa u baahanaya ka fiqiga dhiganaya waa u baahanaya ka xadiiska dhiganaya waa u baahanaya ka caqiidada dhiganaya waa u baahanaya ilaa iyo ka luqada dhiganaya ayaa u baahan sirada waxaa miyadeeda tilmaamaya waa tadawurkii iyo kobicii shareecada oo aad mushaahada oo aad arkayso waxaad la soconaysaa kolba siday u kobcayso shareecadii iyo diintii oo kobcaysa oo markii koowaad qof kaliya lagu soo dejiyey qof labaad ku biirayo afar noqonayaan toban noqonayaan labaatan iyo boqol noqonayaan kun gaadhayaan xaalad jilicsan ku jiraan yar xoogaysanayaan haddana ballaadhanayaan waxaad ula soconaysaa sida geedka yaree curdinka u baxo ilaa uu marka dambe hadhac noqdo ayaa taariikh taariikh iyo tallaabo tallaabo loo raacaya saddexdaa qodob haddaynu ku dhaafno salafuna saalix iyagoo qodobada eegaya ayay aad iyo aad u ilaalin jireen oo ay baran jireen ubadkoodana bari jireen wuxuu idhi cali ibnu xusayn waa husayn ulcaabidiin waa caliy ibnu xusayn ibnu cali bn abi aalib oo faadima ayaa iyagu tahay wuxuu idhi kunnaa nucallamu maqaasii rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam kamaa nucallamu suurata min quran waxaana la bari jiray maqaasidii nabiga iyo dhacdooyinkii noloshiisa sida suuradda qur-aanka naloo baro suurada qur-aanka waa taqaanaa ardayga waa laga dhagaystaa markaasaa laxniga laga ilaaliyaa markaasuu ku subciyaayo maskaxda ku celceliyaa saasaa taariikhda iyo soo jireenkana naloo bari jira wuxuu leeyahay alimaamu zuhri oo muxadiskii weynaa fii cilmi almaqaasi cilmu alaakhirati waaddunya cilmiga maqaasidiiyo siirada adduun iyo aakhiraba cilmigeedii baa ku jira sababta ubadka yaryar loo barayaana waxaan filayaa inaad la wada socotaan ilmaha yar waa curdin kolba wixii ku horeeya ayuunbuu dhaqankeeda yeeshaa haddii ilmaha yar ay ku horeeyaan aktariska filimada matala iyo kuwa kubadda cayaara iyo kuwa heesaha qaada kuwaasuu la dhaqan noqdaayo dhaqankaasuu koobiyeeya haddii ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinta iyo shuhadada la barana kuwaasuu la dabeecad noqdaa marka waa kolba kii kugu soo horreeya weeye waa in loo horraysiiyo cilmigan fawaa'id badan buu leeyay inagoo kookoobaynaa faa'iidada koowaad waxa weeye inaad nebigaagii barato salawaatu rabbi wasalaamu calayh waayo waa rasuulkaygii waan rumaysanahay waan taabacsanahay haddana ma aqaano waa arrin af ka weyn waa inaad taqaano marka waxaad baranaysaa waxyaalihii ku tacalluqay oo dhanbaad baad baranaysaa oo weliba aad aad ugu dheeraanaysa ugu tiigaalaysa qodobka labaadee laga faa'iidaya waxa weeye barashada la baranayaana maxabadii iyo kalgacalkii ayay qalbiga ku beeraysaayo shayga aad jeceshahay waad barataa shayga aad baratana waad jeclaataa culimmadu waxay ku misaaliyaan haddii lagu dhibo alaab bac ku jirta waxaa laga yaaba inad qaadata alaab iska xashiisho bartan dhigto marka lagu yaro bara ahmiyadda lagudhaa alaabtii muhiim bay ahayd bartii waad ka qaadaa meel kale aad geysaa marka lagudhaa aad bay muhiim u ahaydna waad sii durkinaysaa maya lacag baa ku jirtay hayaay waa tii durkinaysa maya dahab baabay ahayd mar kastood ahmiyadda fahanto waa mar kastoo aad eh, meel muhiima sii geyso kadalika mar kastoo nebiga akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii barato waa mar kastoo qalbigaaga khaanad horoonu ku jirin ayuu sii gelaya meel aanu hore buuxin jirin ayuu buuxinaya ninka doonaya maxabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa inuu siirada bartaa waata saddexaada waxay faa'iidaysaa iqtidaa dayasho waxaad baranaysaa akhlaaqdii wanaagsanayd iyo aadaabtii wacnayd iyo sidii wanaagsanayd ee u dhaqmi jiray sidii baad dabatana qaadanaysaa waa qodobka afraade waxaa laga bartaa xigmadda iyo nahjiga dacwadda daaci baa noqonaya ducaadda sayidkoodiina garan maya dariiqiisii iyana waa arrin aan soconaynin qaabka dacwadda loo dalandaliyo iyo sida dadka wax loo fahansiiyo iyo mucaanidka sida wax looga dhaadhiciyo ayaa lagu bartaa sirada waa qodobka shanaad ee aan kaga baxaya qaybtaas waxa weeye wuxuu kaa badbaadiyaa laba cudur oo halisa waa al-jafaa iyo alghuluw nebiga calayhi salaatu wasalaam laba qaaboo cunxun baa loola dhaqmaa qolo waxay kula dhaqmaan jefaa wax la yidhaa waa meelka dhac ay xaqiisa garan waayaan oo ay xaqiisa ku turunturoodaan oo qaarkoodna aanay rumaynba qaar been ku sheegaan qaarna afka labadiisa daamba ay ku caayaanoo aflagaada meelkadhacay la yimaadaan qofka siirada bartay meelkadhac iyo jefa iyo gaabis wuu ka badbaadaa wuxuu kaleu ka badbaadayaa cudur kaleo ka soo horjeedo maxay ah alghuluw in lagu taraaro lagu tiigaalo lagu xadgudbo labadaa cudurna waa laba halis ah mid xadkii buu dhaafinaya intuu jeclaado oo ammaano ayuu gaadhsiinaya xadkii ilaahnimo oo shirkibaabuuga dhaadhacaya wuxuu gelayaa arrimaanay diintu oggolayn ayuu gaadhaya awoodo aanu lahayn buu siinayaa kaasina wuu taraaray oo wuu tallaabay kii horena wuu gaabiyey maxaa la rabaa ictidaal yaa ictidaalka ku soconaya qofkii siirada bartay wuxuu garanayaa nebiga xaqiisu garanaya xaqaa kamana hoosaynayo wuxuu isagu ugu darayo ka dhimanina inaanu jirin buu ogyahay waxba ugu dari waxaan wax yar ka odhanayaa siirada goormaa la bilaabay in ihtimaam la siiyo oo cilmi madax bannaan ay noqoto waa cilmi mutaqadim cilmiyada badankooda waa ka horreeyey waxaa la ydhaha ninkii ugu horreeye ururiye wuxuu ahaa curwat ibnu zubayr curwa ibnu zubayr ibnulcawaam wey oy hooyadii tahay asmaa binti abubakar oo dhintay boqol iyo shantii curwa ugu horreeye curwa hooyadii waa saxaabiyad aabbihiina waa saxaabi walaaladiina waa saxaabo cabdillahi ibnu zubayr iyo in yar buu saxaabada ay ka kor qaadeen wuu soo gaari gaari waa culimmadii madiina waxa ku xigay abaan ibnu cumaan ibnu cafaan oo isaguna boqoliyo tobankii meelaha dhintay ama boqoliyo wuxuu dhintay boqoliyo toban meelaha waxaa ku xigay wahab ibnu munabih oo siqaaru taabiciina alimaam zuhri maxamed shihaab zuhri baa ku xigay isna siqaaru taabiciina iyadoo sidaa loo wadayba waxa yimi maxamed ibnu isxaaq maxamed isxaaq wuxuu sameeyey naqle cajiib ah kor buu u qaaday cilmigan aadna ugu tiigaalay meel wanaagsanna waa gaadhsiiye alimaamu shaafici baa wuxuu yidhi man araada an yatabaxara fi lmaqaasi fa huwa ciyaalun cala muxamed ibni isxaaq ninka cilmiga siiradiiyo maqaasida doonaya inuu ka horomaraa wuxuu ciyaal u yahay oo la rabaa inuu wax ka barto maxamed ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaqna waxaa uga dambeeyey nin la yidhaahdo ibnu hishaam oo isaguna meel wanaagsan gaadhsiiyey markii dambe kutubuhu bateen qaar dheereeya qaar gaabiya qaar nadmiya sida kitaabkeennan oo tix ka dhiga qaar tiraab ka dhiga hadal fudud nooc walba waa laga dhiga intaa marka laynu dhaafno qofka doonaya inuu si wacan u daraaseeyo kutubaha ugu fiican fiicanuu maarata ictimaadaya maxay yihiin culimmadu kutubtaa hore waxay ka badin waayeen oo yidhaan qofka siirada baranaya waa inaanu seegin ama aanu dhinac marin kitaabka ibnu hishaam ee laydhaa asiira anabawiya libnu hishaam culimada mucaasirkaana waxaa lagu daraya sheekh sheekha laydhaa moxamed alghazali kitaabka uu leeya laydhaa fiqhu siira oo isaga fiqige siradu fiqi bay leedahay waa dhuuxaya noloshaa lagu dabaqaya ma aha un xikaayaad iyo sheekooyin la soo sardinayo beri baa waxa dhacay sidanaa dhacday hebel baa ka laabay dabeetna waxaasaa la kulmay maaha waa in nolosha lagu dabaqaa oo lagu daweeyaa wixii qaladiay leedahay oo wixii wanaagsanna lagu sii xoojiyo fiqu sira laga maarmaan waxaa ka ah kutubta la rabay la ictimaaday aadka u qiimaha badan saxiixu sira nabawiya oo sheekh kuweyti oo la dha ibraahim alcali ayaa leh siiradiibu wuxuu ka guray ilya baalba inta saxiixa buu soo reebay waxalla wixii waxoogay aan sugnayn ama dacfi ku jiray ayuu dhinac u saaray waxaa isaguna saasoo kale sameeyey sheekha ladhaa akram diya alcumari ee ciraaqiga ah wuxuu leeyahay asiira annabawiya asaxiixa walow ay ta hore kaxoogay ka horayso kana ballaadhan tahay uu aadna uga taxadiray waxyaalo badanoo daciif ah kitaabka caanka ah ee aynu hayno ee aadka loo dhigo isagana waxa la ydhahdaa alraxiiqu lmakhtuum waxaa iskale safarraxmaan almubaarak fawri shantaa kitaab ardaygu hadduu si fiican u ictimaado wax badan iseegi maayaan hadhowta mudawalaadka iyo taariikh ulumum walmuluuka ibnu jariir tabari leeyahay iyo albidaaya wanihaaya iyo kuwaasaa laga yaaba inuu gaadho ardayga siirada daraasaynaya ama kitaabkeennan ha noqdo ama kitaab kaleeh amaba akhrisanaya maxaa looga baahanyay waxyaalo badan baa looga baahan yahay laakiin wakhtigeedii maahee waxaan ku soo koobayaa saddex arrimood kow waxaa laga rabaa al-itqaanu lilxada dhacdada inuu hubiyo siday u dhacday iyo meeshay ka dhacday iyo ciddii riday iyo siday ku dhammaatay iyo siday ku bilaabatay iyo sababaheeda waa inuu yaqaano waa qodobka koobaad qodobka labaad altamacunu liduruufiha waa inuu dhinacyo badan ka akhriyo maxaa dhaliyay maxaa keenay ee waxyaalaha dambe ee iyadu soo jiiday maxaa ka mid ah duruufo badan bay dhacdo kastaa wadataa oo macaaniya qadhaadhba leh waa inuu aad u diraaseeyo qodobka saddexaad ee muhiimkaee loo socdaana waa kan waa maxay istikhraaju alcibari waalfawaa'idi minhu waa in faaidooyin iyo cibrooyin lagala baxo oo deetana nolosha lagu dabaqo noloshaada iyo nolosha ummadaba waa in lagu dabaqo marka muqadimaadkaa siirada markaynu ka nimaadno waxaynu gelaynaa kutubo badan baa laga alifay oo manduum iyo manhuurba leh sheekheennan kitaabka alifay iyo tarjamadiisa ayaanu wax yar ka odhan doonnaa sheekhan kitaabka alifay magaciisa waxaa la yidhaahdaa zaynuddiin ama zaynulcaabidiin ayaa la yidhaahdaa kitaabkana waa nadmiga waynoogu sheegi doonaa wuxuu caan ku yahay zaynuddiin alciraaqi abulfadl kunyadiisa waxaa ciraaqi loo yidhi wuxuu deganaa masar magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabduraxiim ibn xusein badrudiin ibn abibakr ibn ibrahim alkurdi ashaafici almisri ciraaqina waxaa loo yidhi ehelkiisa iyo waalidkii ayaa waxay ka soo safreen xagga iyo ciraaq sheekhani wuxuu noqday sheekh dhalinyaro ah oo qur'aanka aanka qaybay isagoo yar waxaa la yidhahdaa sideed jir buu quraanka ku qaybay oo uu ku xifdiyey kitaabka tambiiha laydhaa iyo ilmaamkana saasuu ku qaybay kitaabka xaawiga laydhaa alxaawi ayaa wuxuu damcay inuu bil ku qaybo dakaaga ilaahay siiyey labiyo toban markuu marayo ayuu ka caajisay isagoo in badan qaybay culimo badan baa culimo u ahayd waxaa ka mid ahaa subki isnawi callaa'i ibnu kaiir culimo badan baa culimo u ahayd sheekhani wuxuu markii koowaad bilaabay cilmiga qiraa'aadka ayuu si fiican damcaynuu u barto deetana ibnu jamaaca sheekhii la odhan jiray ayaa ku yidhi cilmiga qira'aadku aad buu adag yahay laga yaabo inuu kugu adkaadee mid kaaga wanaagsan ma kuu tilmaama haa cilmuxadiiska u leexo sidii buu yeelay cilmuxadiiska u leexday xataa faaqa aqraana ilaa uu cid walba dhaafay oo uu noqday ragga keliya ee farta lagu fiiqo kutubo badan buu leeyahay culuum badanna waa uu ku tabaxuray sida usuul fiqiga iyo luqada iyo naxwaha iyo fiqiga iyo taariikhda laakiin waxaa qaalib ka noqday oo uu ku caanbaxay cilmiga xadiiska aad buu u dakaa badnaa baa laydhaa maskax badnaa culimaduna waa u qireen ilaa taqyudiin subki markuu masar yimi wuxuu yidhi xadiiska marin maayo ilaa uu ila joogo zaynuddiin alciraaqi oo uu dabcan doonayo waana sheekhiisii u fiirso haddana uu doonaya wax badan inuu ka saxo wax badan la eego maadaama subki xagga fiqiga iyo usuulka uu badnaa wuxuu ka maarmi waayay ardaygiisii inuu la fadhiyo oo wixii gafa ama qalad ee ku yimaada uu tambiihiyo waxaa kaluu qariin la noqday saylici oo saaxibu nasbi raaya waxay wada takhriijiyeen axaadiisulkashaaf hore ayuu ugu sii socday sheekhu waxaa la yidhaahdaa aad buu magaciisu u faafay in badan buu xajay ardayda kuwoodii waaweynee ku yaryaraabu isgaadhsiiyey ilaa waxaa soo gaadhay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani waxa uu yidhi walam ara fii jamiici mashaayikhi axsana salaata minhu markhaati cajiiba u dhacay wuxuu yidhi ibnu xajar culimmadii waxay dhigtay ninka salaad wacnaa ma arag ragga waxa ka dhigtay ee ku soo gacan baxay waxaa ka mid ah waliyudiin wiilkiisa ayaa culimada waaweyn noqday oo isagu gacantiisa uu ku barbaariyey sheekhu wuxuu geeriyooday sannadkii iyo lixdii ayuu ku geeriyooday ee bishii shacbaan ayuu ku geeriyooday dalka masar la yidhaahdo kutub badanna waa ka tegey oo usuul leh oo xadiis leh oo luqad leh kitaabkeennana ka undabeeye kitaabkani saynu tilmaanay waxa la yidhaahdaa asiyar eh, saniya waxaa la yidhaahdaa addurar saniya fi siyar zakiya ayuu la magac markii dambe waxaa laysaga bixiyey alfiyat sira iyadoo qariin looga dhigayo alfiyat lxadiis oo sheekhu leey cilmu xadiiska iyo mustalaxa ayuu alfiye ka nadmiyey alfiyadana waa kale alfiya haddii lagu muxuu noqonaya waa inuu kun gaadho hadduu doono waxoogay ha dheeraadee marka alfiyatu siiraynu bilaabaynaa biidn illahi tacaala sheekhu wuxuu yidhi raxmatullahi tacaala calayh yaquulu raajiman ilayhi lmahrabu cabduraxiim bn lxuseyn almudnibu axmadu rabbii biatami alxamdi wlisalaati wsalaami uhdi ila nabiyihi waarju llaha fii nujci ma sa'altahu shifaaha min nadmi siirati nabiyi alamjadi alfiyatan xaawiyatan lilmaqsidi walyaclam iطaalibu ana asiyara tajmacu ma saxa wama qad unkira wlqasdu dikru ma ata ahlu siyar bihi wain isnaaduhu lam yuctabar fain yakun qad saxa hayru ma dukir dakartu ma qad saxa minhu wastudir yaquulu wuxuu odhanayaa raajii man ka cid rajaynaya ciddaasoo ilayhi xaggiisa ay ahaatay almahrabu cararku waa allaah ilaaha xaggiisa loo cararo ee isaga loo irkado ka rajaynaya wuxuu yidhi cabduraxiim wuxuu yidhi ibnulxusayni ibnulxusayn ah almudnibu waa wasfi weeye cabduraxiimkii mudnibka aha ee dembaabay axmadu muxuu yidhi maquulqowlka waa kan axmadu waxaan ammaanayaa rabbi rabbigay baan ammaanayaa biatami alxamdi ammaan ta ugu taamka badan ee ugu dhammayska tiran ayaan ammaanayaa walisalaati salaad oo ammaan ah iyo duco iyo wasalaami nabadgelyayn ayaan uhdii u hadyadaynayaa ilaa nebiyihi nebigiisii baan u hadyadaynayaa wa arjullaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa fii nujxi inuu naajixiyo oo uu guuleeyo maa wixii sa'altahu aad i weydiisay shifaahan afkaaga aad iga weydiisay ee foolka fool shifaahan afkaaga aad iga weydiisay afkuna dhagaha ay ku rideen oo maxay ah min nadmi ah mintu waa bayaaniya min nadmi inaan taxo siirati nabiyi nebiga sooyaalkiisa al amjadi ay al alkaiiri sharaf sharafta badnaa waa maajid qofka sharafta badan ee dhinacyo badan laga ammaano ayaa maajid layidhaa almjadi ugu sharafta badnaadheh alfiyatan alfiya ayaa nadminaya xaawiyatan koobaysa lilmaqsidi intii loo gol lahaa wixii loo gol lahaa ee loo socday aan waxbaba ka tegayn walyaclam ha ogaado ataalibu ardayga cilmiga baranaya ha ogaado anna siyara siiradu oo halkuu ka ta'niisin lahaa ayuu tadkiiriyey jamciyeyna anna siyara siyarku tajmacu waxay jamcisaa maakiibay jamcisaa saxa saxiix noqday iyo wamaa qad unkira wax la inkira waa jamcisaa cilmiga siiradu saxiixna waa jamciyaa daciifna waa jamciyaa walqastu ujeeddaduna aniga waxay tahay xaggayga dikru inaan sheego maa wixii ataa ay la yimaadeen ahlu siyarku waxay la yimaadeen bihi maagaba wa in haba ahaado isnaaduhu sanadkiisu lam yuctabar midaan la qiimaynoo sanadkiisu hooseeyo haba noqda ee waxay sheegeen oo dhan ayaan ana sheegaya fa in yakun hadduu yahay shaygaan sheegay qad saxa miduu ku asaxay hayru maa dukir kaa la sheegay midaan ahayni hadduu asaxayna dakartu isna waan sheegayaa maa qad saxa minhu wixii asaxaye kalena waan sheegayaa wastutira wixii layska qoray ee aan asixinna waan sheegayaa toddobadaa bey sheekhu wuxuu ka dhigtay muqadim iyo gogoldhig sida culimmada nadmiga taxaa ay sameeyaan wuxuu doonayaa inuu kuu sheego kitaabka iyo cidda aliftay iyo iftitaax iyo furfurashadii iyo ujeeddada laga lahaa iyo sababkii dhaliyey iyo qaabku ku wadayo toddobadaa bayd buu ku ururiyey marka marka koowaad wuxuu inoo sheegay ninka la ydhaha cabdiraxiim ibnulxusayn oo sheekha allifay ah inuu yahay mid rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaya wanaag oo dhan waana sida la rabo qofka muslimka inuu ahaado mudnib inuu yahayna wuu inoo sheegayo kullu bani aadama khataa maaha dembi isaguu la gaarayu inoo sheegilo dembi hebel baan gacdaha kula jiraa maaha ee maadaama uu aadamaba yahay waa dembiile waayo dembiile mar walba waaya kullu bani aadama khataa wa khayru lkhadaa'ina tawaabuun wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay ammaanayo kadibna ammaan iyo duco iyo nabadgelyena uu isugu darayo nebigii kariimkaa ah, salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadana lama kala reebo waayo xamdiga waxaa loo xamdiyaa in ilaahay la mahadiyo cilmiga ku baray ku makansiiyey kuu fudaydiyey in lagu daydo qur-aanka kariimka ah in la qaato xadiiskii wain lam yasix kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bixamd illaah fahuwa ajdam aw fahuwa abtar kadalika wuxuu u gudbay inuu xaqii nebigana marayo oo ah in lagu saliyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo iyaduna fadaaisha waaweyne qiimaha badan ah kadibna wuxuu inoo sheegay kitaabka in la weydiistay fii nujxi maa sa'altahu wuxuuna daraysiye in la weydiistayoo ardaydiisa mid ka ayaa wuxuu idhi sheekhow waxaan jeclaan lahaa waxna la sheegaa markuu alfiyatulxadiiska nadmiye kadib bay ahayd adiga alfiyatulxadiiska nadmiyaye inaad siiradana nadmiso iyadana alfiye aad taxdo waan ogolaaday buu leeyahy deetana wuxuu inoo sheegayaa kitaabku intuu ka kooban yahay waa alfiya kun bayd weeye waxaa kaloo inoo sheegay siirada cilmiga la yidhaahdaa asalkiisa bannaan labuu ka kooban yahy wax asaxay oo sanad leh iyo waxaan asixin oo bilaa sanad lagu wareeyey culimmadii sidaa yeelayna waxay uga jeedeen dhacdooyinku inaan lumin shay sanad leh iyo midaan sanad lahaynba in la jamciyo hadhow maxay ku leeyihin haa qad wadactu amaamak anigaa hortaada dhigaye facmal fiiha aduu ka shaqayso oo sanadkooda kala huf oo kala haadi waayo hadduu isagu maskaxdiisa yare kooban bar ku tuuro barhkaa uu tuuray inuu saxbaya dhici karta marka wuxuu kuleey anu maadadii baan ku hordhigaya wixii dhacay oo dhan marka adiga maxaa kula gudboon inaad ka shaqayso kala shaandhayso kala hufto kala haadiso sheekhuna wuxuu leey anna sidii baan yeelayaayo xataa kuwaan sanadkoodu muctabar ahayn ayaan soo dhigayaa waana dariiqadii culimmadu ay samayn jireen xataa markay ay cilmiga baranayaan ardayda yihiin qaaciday leeyihin cilmuxadiiska lagu yaqaano laga yaaba musalaxa ku soo martaan waxay idhahdaan idaa katabta faqamish wa idaa rawayta fafattish idaa katabta faqamish markaad wax baranaysad ardayga tahay waxbaba ha ka tegin gur xaabada iyo xasaska iyo wax alla wixii ku soo maraa ha kala dheegin xilligii wax la kala dheegaya ma joogtid ururiyuun haye wa idaa rawayta fafattish markaad caalim noqoto buugaagtaadii yaraantii soo ururi kala fatash maantaad gaadhay heeraad wax kala gurtee kala gur shaygii aan loo baahnayn hee ka tuur xataa qolada investigationka barta qoloyinka baaritaanada bartae biliiska iyoxa dariiqadaasay maraan waxay kule dhacdo baadhayso wax walba ururi xataa waxaan munaasib ahayn waayo shay aan munaasib ahaynba wuxuu ku jiidi karaa kii munaasibka ahaa erey ha ka tegin marka sheekhu wuxuu leeya wixii oo dhan waan keenayaa hadhowta adigu markaad heer gaadho kala tuur weliba wuxuu ku sii daray haddii shaygaa aan sheegay shay kale oo saxiixi jiro ka saxiixana waan xusayaa hadhow maxaa isdhinac yaalla kii saxiix ahaa iyo kii daciifka ahaa hadhowta waxaa ku saalanaanaya inaad kala xulato sheekhu wuxuuhi yaquulu wuxuu leeyahay raajii man ilayhi lmahrabu raajii ka rajaynaya man cid rajaynaya ilayhi xaggiisa u ahaaday almahrabu inuu u cararo oo u baqdo cabduraxiim ibn xusayn almudnibu cabdiraxiimkii mudnibka ahi wuxuu leeyahy axmadu waan ammaanaya rabbii rabbigay baan ammaanaya biatami lxamdi ammaan taama oo dhammaystiran walisalaati salaad iyo naxariis ama ammaan iyo duco wa wasalaam iyo nabadgelyo ayaan uhdii u dirayaa ilaa nebiyihi nebigiisii kariimkaahana salli iyo salaam baan u diraya wa arjullaha ilaahay waxaan ka filaya fii nujxi inuu guuleeyo maa wixii sa'altahu aadii weyddiisay ardayahow shifaahan dibnahaaga igu weyddiisayoo cid iimaad soo marinine shifaahan aad ii weyddiisayoo ila hortimi oo maxay ah min nadmi inaan nadmiyo siirati nabiyi nebiga xaaladiisii iyo dhaqankiisii alamjadi nebigaa laga sifaynaya siiradana waad ka sifayn kartaa siiradii alamjadii ugu sharafta badnaa waa odhan kartaa nebigii alamjadii ugu sharafta badnaa alfiyatan bedel baad ka dhigi kartaa xaalana waad ka dhigi kartaa xaala kowniha alfiyatan xaawiyatan koobaysa lilmaqsidi intii loo gol lahaa ee loo socday walyaclami taalibu ardaygu ha ogsoonaado ana siyara cilmu siyarku tajmacu waxay jamcisaa maa saxa wixii asaxay iyo wamaa kad unkira wixii qawaacidda shareecada iyo qawaacidda cilmuxadiiska lagu inkiray walqasdu ujeedkuna wuxuu yahay dikru in la sheego maa wixii ataa ay la yimaadeen ahlu siyari ahlu siyarku waxay la yimaadeen in la xuso wa in isnaaduhu sanadkiisu haba ahaado lam yuctabar midaan la qaadan oo aan la tixgelinoo qiimo ku fadhiin fain yakun hadduu yahay fain yakun haddii la helo oo kaanada taamaad ka dhigto fain yakun haddii helo qad saxa mid oo hayru maa dukir kaa la sheegay midaan ahan hadduu asaxo dakartu waan sheegaya maa qad saxa minhu wixii asaxay iyo wastudira wixii laska qoraye aan asixin labadiiba waan xusayaa asmaa'uhu shariifa baabkii koowaad salawaatu rabbi wasalaamu calayh magacyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu halkan ku xusayaa asmaada nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo asmaada ilaahay waa laba iyo asmaada qur'aanka aanka waa saddex iyo asmaada qiyaamada afartaa culimmadu waxay idhaahdaan waa asmaa aclaam iyo awsaaf koobsanaya waa aclaamoo waa lagu garanaya waa magacbixin waana tilmaamo afartaas asmaada ilaahay iyo ta rasuulka iyo ta qur'aanka iyo ta qiyaamuhu waana magac lagu magacaabay waana tilmaan lagu tilmaansanayo baynamaa wixii ka soo hadhay waa tilmaanuun bini aadamkaa ka mida magacyadaa laynoo bixiyey waa tilmaan lagugu aqoonsanayo macnaa adaa lagugu calaamadsanayaa mooyaane sifa maaha maaha waa aqoonsi midbaa saalix loo bixinaya laga yaaba inuu faasid yahay midba laga yaaba amiin loo bixinayo lacalahu inuu khaayin yahay sooma midbaa kariim loo bixinaya lacalahu inuu yahay bakhiil wahaakada marka asmaada nebigu waxay shamlinaysaa calamkii iyo wasfigii labadiiba sheekhuna insha allahu sidii uu tilmaamay wuu jamcinayaa dhammaan wixii ansaxay iyo wixii aan ansixin waa wada keenaya sheekhu waxa uhi raxmatullahi tacaala calayhi muxamadun muxamed ayaa kow ah macal muqafi loo geeyey magaca labaad ee muqafi la yidhaa axmada e axmedna ku dar alxaashiru xaashir ku dar alcaaqibu caaqib ku dar waalmaaxir radaa kii tirtiray xumaanta iyana ku dar wa huwa nebigu almusama waa kii loo bixiyey binabiyi raxma nebigii naxariista fii muslimin kitaabka muslim laydhaa saxiixa ah ayaa lagu tilmaamay wa binabiyi tawba nebiyu tawbana waa loo bixiyey ilaa iyo sheekhu wuxuu keeni doonaa soddon magac buu keenayaa shaarixuna ilaa afar shan buu ku daraya taqriiban ilaa shan iyo soddon magac ayuu noqonayaa kuwa uu sheekhu halkan lagu sheegi doono nadmiga iyo sharaxaba wuxuu ugu horraysiiyey magacii koobaad ee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankana uu intaasoo meelood ku sheegay muxamadun rasuulullah muxamedun rasuulu ullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum iyo wixii ee ah. muxamed waa mufacal bimacnaa mafcuul waa maxmuud weeye waa kii lagu ammaanay af af kasta waa lagu ammaanay khalaa'iqdao dhan baa ammaanaysa malaa'igtaa ammaanaysa rabbi baa ammaanay kutubihii baa ammaanay maalinta qiyaame markuu khalqiga u wada shafaaca qaado ee la kala xukumana maalintaana waa wada mahadnaqayaan way wada ammaanayaan waana magaca koobaad ee aan magac ka horreeya jirin nabiguna xadiiska saxiixa ah ee muttafaqu calayhiga ah inna liya khamsatu asmaa'in ayuu ina liya hamsatu asmaa'in shan magac baan leeyahay muxammadun buu ka bilaabay eh, kaas waa ka koobaad maca almuqafi lagu daray magaca muqafi la yidhaa almuqafi waa kii daba socday almuqafi waa kii qadaad socdaye qofka markaad daba socoto maxaad raacaysaa qadaadkiisa almuqafi waa kii ambiyada kale qadaadkooda raacaya wey oo ambiyada hore way soo baxeen diinta ayay ku baaqeen isna waa soo baxay diintuu ku baaqay ambiyadani ilaahay bay ummadda bareen isna ummadiibuu baray ambiyadii waa geeriyoodeen isna waa geeriyooden way guulaysteen isna waa guulaysten marka magacani muu noqdeen ka ee nadmiguu eegaya xagga nadmiga ayuumbuu ka raaciyeeye magaca labaad waa axmedoo waa ka saddexaad axmada axmed maxaa loo yidhi liannahu aksaru nnaasi xamdan lirabbi khalqigoo dhan buu ilaahay ugu mahadin og yahay maalinta aakhirana mahad aan u garanayn ayaa lagu ilhaaminaya oo ciddii camaarka ka badan markaasuu carshiga ku sujuudaya markaasuu ka sii daynaya wixii ilaahay baray markaasaa la odhanayaa yaa muxamed irfac ra'sak madaxaaga koru qaad waqul tusmac dheh waa lagu dhagaysane washfa tushafac ergee ergadaada waa la aqbalaya axmed waxay culimmadu yidhaahdaan waa ismu lwaliin wa muxamed ismu laakhiriin axmed waxa la odhan jiray kutubii hore ayuu caan ku ahaa markuu soo baxaya wixii ka dambaynay muxamed buu caan ku noqday marka waa magaca labaad weeye axmed magaca koowaadna waa muxamed asmaada kaloo dhanna labadan magac bay ku daba dabafaylayaan alxaashir ayaa magaca afraad ah xaashir waa maxay nebigaa sheegay wuxuu idhi alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamih waa ka gadaashiisa dadka la soo ururiyo oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyoodo ummadiisuna ay dhamaato ayaa khalaa'iqda laysu keenaya ilaa nebigu soo baxo oo geeriyoodo oo ummaddiisu ay adduunka ka tagto cid laysu keenayo iyo qiyaamo dhacaya ma jiro marka waa xaashiro sababtiisa ayaa khalqiga lagu xashrinayaa magaca shanaad waa alcaaqib waa alladii khalafa man qablahu fi lkhayr waa kii ka dabamaray ambiyadii ka horraysay khayrka kaga daba maray ama waxa la yidhaa alladii laa nebiya ka aan nebi ka dambaynin oo ambiyada lagu soo khatimay ma kaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu nebigu yahay wa khaatama nabiyiin ay ku tilmaamay markaa nebi ka dambeeyaana ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu calayhi caaqib baa la yidhaa almaaxi muxuu yidhi ana almaaxi alladii yamxu allahu biya alkufra maaxi baan ahay waa ka laygu tirtiro gacantayda kufriga maalinkuu nebigu soo baxay kufriga adduunka waa wada hadheeyey kolba inbuu faydayey bifadli rabbi wuxuu ku faydayey dadaalka iyo ilaahay kalsoonidu ku kalsoon yahay ilaa jasiirada carbeed oo dhan uu ka sifeeyey haddana uu sii ballaadhay eshiya badankeeda ka sifeeyey haddana afrika badankeeda ka sifeeyey yurub uu gaadhay sidaa uu ku socdo maantana waxaan isleeyahay haddii sidaa lagu sii jiro maca yurub iyo maraykan iyo astareeliya qaybo badan baa laga tirtiraya waayo ruba daarati naafica muslimiintii qaxaysay ee meelaha tegayey meel walba masaajid bay ka dhiseen meel walba gaalaa soo islaamaysa waxa weeyaan waa almaaxi alladii yamxu allahu bisababihi alkufra magaca toddobaad waa nebiyu raxma wuxuu ku soo arooray saxiixu muslimka quraanka aanka kariimkiina waa ka tilmaamay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin magaca sideedaad waa nebiyu tawba maxaa nebiyu tawba loo yidhi waa nebi dadka aad ugu tirtirsiya inay ilaahay u laabtaan oo toobad keenaan waana nebi isagu toobadkeen badan oo goobta keliyuu fadhiisto boqol jeer ama toddobaatan wax ka badan ayaa loo tirin jiray culintay ayuha nnaas istaqfiruu rabbakum watuubuu ilayh fainii atuubu ila allahi fi lyowmi akara min sabciina mara marka sideeddaasuu sheekhu israaciyey muxammadun maca almuqafi la raaciyey axmada ah alxaashiru ah alcaaqibu kii ugu dembeeyey ee daba socday walmaaxi rada arada waa xumaanta xumaantana kufriga ayuu tirtiraya wa huwa nebigani almusama waa kii loo bixiyey binabiyi raxma fi muslimiin kama fi muslim wa binabiyi towba wa fiihi aydan waxaa ku sugan muslim binabiyi lmalxama nebigii dagaalka wa fii riwaayati nabiyu lmarxama iyo nebigii naxariisashada taaha baa ka mida magacyadiisa wayaasiinu baa ka mida maca rasuuli magaca rasuulla waa leeyahay kadaaka waxaa kuula mida cabdullaahi addoonka ilaahayna waxaa loogu bixiyey fi tansiili qur-aanka kariimka ah ayaa magacyadan u bixiyey sheekha wuxuu sii wadaa magacyadiiyo magaca wa nebiyu lmalxama waxaanahay nebigii naxariista iyo nebigii dagaalka oo naxariisanayaan u naxariisanaya intii rumaysay ee raacday ayaan naxariisanaya inta kufriga iyo gaalnimadiiyo canaadka samaysana almalxama malxama waxaa la yidhaahdaa waa lasqu lxiraabi billaxm waa warank ama hootada marka lagu dhajiyo hilibka la dhexgeliyo ayaa malxama la ydhaa waa halka inaguna hilbow waa laisla hilboobay marka waa nebiyulmalxama oo dee gaaladii waa kii hilbeeyey ee beder iyo uxud iyo khandaq iyo tabuuk iyo xunayn iyo khaybar iyo maqaasidan dhigan doono ayuu dushooda istaagay waana kii lahaa wa jucila risqii taxta dilli rumxi arsaaqadayda waxaba la geliyey warankayga hadhkiis waxaan waran kula soo baxo saawgeed baa culamaaulxadiis waxay ka hadlaan maxaa ugu fadli badan wax lagu shaqaysto qaar waxay dhahdaan tijaarada qaar waxay dhahdaan siraacada ibnu xajar wuxuu leeyahay may shaqadii nebiga oo maxay ah aljihaad wixii aad jihaad iyo gaalo ka hesho ood quudato meherada ku furato taasaa ugu qaalisan buu leeyahay wa fiihi aydan waxaa loo bixiyey nebiyulmalxama nebigii hilbowga ee gaalada hilbaynayey wa fii riwaayatin nebiyulmarxama kii naxariisashada oo dadka jilicsan iyo ciddii u baahan iyadana waxa wariyey nawowi ayaa ku keenay muslimka taaha ayaa culimmada qaar ku macneeyeen in nebiga loo jeedo waxay idhaahdeen yaa taahir wa ya haadi bay la macnatay qolna waxay dhahdeen waa luqatu dayba oo taaha waa yaa taahir iyo yaa haadi baa looga jeedaa qaarna waxay dhaheen waxaa looga jeedaa yaa rajul laakiin aynu qaadanno taa uu sheekhu marayo taaha in nebiga looga jeedo wa yaasiin iyadana waxaa tilmaamay abu cabdiraxmaan asulami oo wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa yaa sayid sayidkii ummadda hogaamiya u ahaayow dabeetana saasaa dabeetana loogu yeedhaya maca rasuuli rasuulla waa loogu daray wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura alrasuul waana shaqadiisii waana magaciisii kadaaka waxaa kuula mid ah cabdullaahi ereyga cabdulaahi laydhaa iyo magaca cabdulaahi laydhaa oo warada ku soo fi tansiili qur kariimka ah waa kii ilaahay subxaana watacaala kule fii suurati اljin waanahu lama qaama cabdullahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka cabdullah wey afar iyo tobanka magac aynu sii wadno walmutawakilu ayaa ka mid ah kii ilaahay tala saaranayey ee ilaahay talada ku wareejinayay annabiyu baa ka mid ah alummiyu baa ka mid ah wra'uufu baa ka mid ah alraxiimu baa ka mid ah ayuruxmi ma naxariisiyabaa naxariista ilaahay geliyey ayu ruxmin talow naxariistiinteeleg wey naxariistani weynaa wey wa shaahidan baa ka mida mubashiran bishaareeye nadiiran dige kadaa waxaa kuula siraajan iftiin sil ku bihi siraajka muniira ifaya iftiin weyn oo ifayoo kaa haya ayaa nebiga la siiyey magaca salawaatu rabbi wasalaamu calayh magacyada nebigeenna waxaa ka mida ah magaca shan iyo tobnaad almutawakil waa magacii towraadi sheegtay ilaahay baa u bixiya almutawakil waayo yakilu umuurahu ila rabbi yakilu umuurahu ilaa rabbi umuurihiisa wuxuu u dhiibtaa rabbigii ummadiisuna kadalika almutawakiluun ilahay bay talada ku ururiyaan isagoo mutawakil ah oo sayidulmutawakiliin ah haddana kamuu tegaynin sababahaynu la yimaado sababaha uu la yimaado oo isagoo hijroonaya ayuu sqarinaya oo kadin kale ka baxaya oo qalab diyaarsanaya oo godgelaya adoo mutawakila ayaad haddana sababta la imanaysa isma diidayaan waa halkuu ninkii yidhi yaa rasuul allah am atawakal neef buu watay neefka miyaan ilaahay baan u tala saarta wuxuu ku yidhi wa tawakal intaad dabrato ilahayna u tala saaro annabiyu baa magaciisa ah oo in badan baa qur-aanka lu yaa ayuha nabiyu waad aragtay iyadoo waana magac waana wafi alummiyu umminimada alum waa nisbatun ila alum siduu hooyadii kaga soo dhacay wey waxba far ma baranin qoraalka iyo akhriska ma baranin ilaahayna ma barin umminimadu culimmadu waxay idhaahdaan alummiyatu linnabiyi mucjisa waligayrihi macjasa qaacidaasay leeyihin alummiyatu lilnabiyi mucjisa waligayrihi macjasa macnaheedu waa maxay inuu ummi ahaadaa nebiga waa u mucjiso oo waaba fadiilo weyn oo ilaahay lagu garanay nebinimadiisa cidda kale ummi noqotana waa macjasa waa itaala'aan iyo doqonniimay u tahayoo inuu waxbartaabay ahayd oo hadduu xataa yaraantii ku baran waayey inuu weynaantii wax ku bartaabay ahayd midna waa u macjis oo liidasha weeye nebigana waa u mucjiso oo waa fadiila sidee bay mucjiso ugu tahay hadduu nebigu waxna akhrii laha waxna qorqori lahaa isagoo xarxariiqaya la arki laha maxay odhan lahaayeen wixii uu qorqori jiray ayuunbuu haddana maanta ka soo qorqortayo qoluu wax ka soo minguuriyeyo laybareeriyuu galayo maktabada waaweyn buu wax ka soo akhriyayo ninkuu wina harowsanayaaye innaguna aynu maktabadihii kale doonanna wax soo qoranna odhan isagoo waxna qorin waxna ahriyinoo la ogyahay ayaa waa garanaysaa nadar ibnu xaaris siirada inoogu iman doontaa nin nadar laydhaa ayaa tegey eraan iyo faris sheekooyin buu soo bartay sheekooyinkii boqorrada deetan nebigu goob markuu yimaadu uu qur ka sii daayo xadiis ahriyo dhawaryaadheen haa cadaaladda xagga dhagaa ilaaliya maxamed ba waa dhegaysateene annay dhegaysta waa sooma isba waa dhegaysateene anigana dhegaysta oo de aduu cantarabaqarba wadda maxaad waddaa deetna wuxuu idhaa boqor hebel wuxuu sameeyey boqor hebel sana u yaalay hadhow buu idhahdaa oo maxamed seebuu iga hadal wanaagsanyey bal ka warramanba waan marka hadduu wax qori lahaana kama darnaan lahayd marka al alumbiy nebiga waa ummiyadu waxay ahayd sifo wasfi laazimuu leey sheekh baa wuxuu tilmaamay in mar la yar qaaday laakiin sheekhaa waa lagu qabsaday sheekhaas wuxuu yidhi maalintii sulx alxudaybiya ee la yidhi rasuulullaahi uu qoray cali ee gaaladu yidhahdeen rasuulullahi kuuma aqoonsanay naga masax wa gaadhi doonnaa oo maxamed baanu ku naqaanaa qor ee calina uu diiyu yidhi rasuulullahi maayo nebigu wuu tirtiray marka axad ulculamaa wuxuu idhi intaa yar baa la qaaday umminimadiisiioo waa la tusay culma wxu may lama qaadin alummiy lama qaadine qofka caqliga lagu garanaya ereyga halka ugu dambaysa uu garanaya sawirku xaggu u socdo wuu garanaya deetna intaa yare dambe u masaxay uma baahna in sheego sadarku halkuu marayey e waad garanaysa marka alummiy waa magac waana wasi wara'uufuraxiimuna aayad keliyaa tilmaantayoo aakhiru surati tawba ilahay uu ku tilmaamay alra'uufu waa min alra'fa waa dabacsanaan iyo dhibirsanaan iyo tudhaale halka ugu sarraysa weeye kaana ra'uufan ra'uuf waa aad u naxariis badan oo aad u tudhid badan oo laguba yaqaano min siqarihi ilaa yaraantiisa ila mamaatihi waxaa lagu yaqaanay alra'fa iyo alraxiim naxariiste marka w ayu ruxmin buu sheekhu ku dhammaystirayo naxariistiisu weynaa wey ayu ruxmi ma naxariisoo kalaa ma naxariisba naxariis caadiya miya saasoo kale noqonaysa wlmutawakilu mutawakil baa la ydhahdaa annabiyu baa la ydhahdaa alumiyu baa laydha wra'uufu baa laydhahdaa alraxiimu ayu ruxmin ma naxariisiyaba waa naxariis naxariis ka tagtaye washaahidan marhaati weeye waa shaahido ummadiisa waa ku markhaati wuu ku oogayaa inuu u keenay waxyigii inuu risaaladii u keenay ummadaha kalena waa ku oogayaa oo marka loo qabsado nebiyada kale markhaati ee laydhaa u tagteen keena markhaati nebi maxamed bay qabsanayaan iyo ummadiisa deetna iyana ku markhaati furayaan wa shaahidan ilahina waa kii ulaa wajina bika cala haulaai shahiida fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid wajina bika cala waayahay mubashiran waa bishaareeye wuxuu u bishaaraynayaa ciddii raacday wuxuu ugu bishaaraynayaa adduunka inay ku karaamoobayaan cisi ku noolaanayaan aakhirana dembidhaaf iyo naxariis iyo jannaad inay ka hirqanayaan ayuu ugu bishaaraynayaa nadiiran waa dige waana labada aan la kala reebin sidii aynu soo maraysoaynu arki doono labadan dambana lama kala reebiyo sinaark iyo e muniirna lama kala reebo kuwanna lama kala reebo mubashir iyo nadiir lama kala reebo bashiir iyo nadiir lama kala reebo waayo waa labadiisii hawlood dadkuna maxay u qaybsanyaa adduunka joogaa labadaasun mid keliya haddaad ku tilmaanto kacanamaal dadku fahmayaan mafhuum mukhaalafaha inaanu digaynba taa tana waa bashiir keliya laa yundir haddaad tidha waa nadiir keliyana laa yubashir baa la fahmaya si aan taa loo fahmin waa inaad tidhaa bashiiran wa nadiira waxay culimmadu isweydiiyaan haddii qof loo bixinayo ma loo bixin karaa midh keliya culimo badani way diidaan waxay idhaahdaan qof kale dhantaalan buu noqonaya bashiir keliya haddaad u bixiso hal kullu xaalatihi bishaara haddaad nadiir keliya u bixiso hal kullu xaalatii nadaara marka in laysugu daro murakab looga dhigo bashiir nadiir welima arag anugu laakiin bashiir kaliya waan arkay nadiir keliyana waan arkay wa shaahidan mubashiran nadiira kadaa waxa kuula mida siraajan iftiin sil ku dar bihi magacan muniiran ifaya oo laba magac buu u tirinayaa sheekhu laakiin hal buu iska noqonaya siraatan muniira oo muniira wuxuu noqonayaa wasfun lisiraaj waa siraaj aad u ifaya inuu ifayo oo qalbiyada ifiyey oo akhlaaqda ifiyey oo caqiidada ifiyey shaki kuma jirto ilaa gaalada ayaa ka markhaati kacay kadaa waxaa la oo magacyada rasuulka ka mida rabbi wasalaamu calayhi almuzamilu magaca musamil la maydhaa baa ka mida almudairu ayaa ka mida wadaaciyan yeedhe lilaahi ilaahay wejigii ku yeedha waalmudakiru iyo waaniye wa raxmatun baa magacyadiisa ka mida raxmad wa nicmatun nicmo ayaa ka mida wa haadii hanuuniyaa ka mida wa ghayruhaa intaan soo sheegay qayrkeed oo tajillu ka weyn can tacdaadii tirin la tiriyo aan la tirin karayn weeye magacyada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh magaca afariyolaatanaad iyo magaca shaniyolaatanaad waa muzammil iyo mudair ilaahay baa ku tilmaamay yaa ayuha almudair yaa ayuha almuzammil sababtana waa wada garanaysaan nebiga calayhi salaatu wasalaam aragga uu arkaya jibriil ayuu kafirka naxaye argagaxaya wuxuu xasuusanayey buquujintii la buquujiyey iyo cadaadiskii la cadaadiyey markuu joogay qaaru xolaa waxaa kaluu arkay wasi caadiya oo arki doona kayra caadiya jibriil oo fadhiya bayna asamaai walardi kursi ku fadhiya maxaa haya awood ilaahay baa haysa deetana waa cararo waa istuuduubay markaasaa la soo dejinayaa yaa ayuha almudair qofka aad jeceshahay eed koodayso eed la kaftamaysana wasigiisaad sheegtaa war kaagan isqalluufaya kaagan istuuduubaya war kaaga isbarbarinayow wasigiisaad si aad firkanaxa iyo ee isbarbarinta aad uga soo jeediso wasfigiisa la sheegay almuzammil iyo almudairna culimada luqadu way sii kale xeeldheeraysiiyeen keba xeeldheer baa u malaynaysaan ya almuzammil qofka saa isu marmara ee go'a saa isugu marmaray hoos iyo dhan walba iska maraya ayaa muzammil laydhaa mudair laakiin wuu jiifaa tushunbuu iska saaray hareerta haddaad saa yar tilaahdo waad arki kartaa kaasi waa mudair muzammil leh saasuu isugu duuduubay wuu isku marmaray wey almuzammil almudakir wadaaciyan ku dar ilahay baa sheegay wadaaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniira waa daaci ila allah ilahay xaggiisu dadka ugu baaqaa laa ilaa xadi nafsi walaa ilaa xadi qabiilati walaa ilaa xadi ahli maya ilaahay wejigiibuu dadka ugu yeedhaa alla iyo uunkiisu isbaraa kuwa fallaagood buu soo celiya kuwa ilaahay nacay ayuu ilaahay subxaana watacaala dib ugu celiyaa almudakir waaniye fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytir waraxmatun baa ka mida magacyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii nebigu lahaa xadiiska saxiixa ah inamaa ana raxmatu muhdaa inma ana raxmatun muhdaa waxaan ahay raxmad la soo hadiyeeyey hadiyad baana naxariis ah oo la soo diray wa nicmatun nicmana wuu yahay oo quraanka aanka kariimkaa ayaa tilmaamay inuu nicmo yahay oo in badan markuu leey wadkuruu nicmat allah nicmada koobaad ee laynagu nicmeeyey wa biirsaalihi waa soo diridda uu la soo diray weeye wahaadii hanuuniye uu hanuuninaya wa inaka latahdii ila siraatin mustaqiim dabcan hidaayada nebiga lagu sifaynaya hidaayat tawfiiq maaha walilhaam nebigu awood uma laha qalbiga inuu geliyo oo qalbiga hanuuniyo hidaayada uu awoodaya waa hidaayat lirshaadi wadilaala waa tilmaan iyo faragufiiq wa inaka latahdii tajillu waxay ka weyn tahay an tacdaadin tirin wax la tirin kara maaha intaa markuu tiriyey ayaa wuxuu ku sii daraya sheekha manaawi laydhaaye sharaxan aan haysto alcujaala saniya wuxuu leeyahy magacyada uu ka tegay waxa ka mid ah almukhtaaru waalmustafa wاlshafiicu wاlmushafacu wاlsaadiqu wاlmasduuqu lixdaa magacna waa ka tegay ee soddonna waa sheegay maxay noqonaysaa marka lix iyo soddon magac buu noqonayaa waqad wacaa waa ururiyey ibnulcarabiyi wuxuu ururiyey sabca toddoba min bacdi sittiina lixdan toddoba lagu daray ayuu ururiyey lix iyo toddoba iyo lixdan magac buu ururiyey wa qiila waxaa la yidhi tisca sagaal min bacdi tisciina sagaashan sagaal lagu daray sagaal iyo sagaashan buu ururiyey walibni dixya sheekha ibnu dixya la yidhaahna alfaxsu wuxuu yidhi qaala waxa uu yidhi alfaxsu baaritaanku yuwafiiha wuxuu gaadhsiinayaa buu gaadhsiinayaa wa kownuhaa inay tahay alfan kun magacyadu yihiin fa fi lcaaridati caaridati laxwadi kitaabka laydhaa dakara waa sheegay hu kunka can bacdi disuufiya suufiyada qaarkood ayaa uu ka sheegay inay magacyadu kun gaadhayaan sheekhu wuxuuna yidhi soddonkaasaan ka badin waaye shaarixuna lix buu ku daray soo lix iyo soddon maaha wuxuu yidhi sheekh ladhaa ibnu saaxibu caaridat alaxwadiy ala sunan tirmidiy isagu wuxuu gaadhsiiyey toddoba-iyo lixdan magac ayuu gaadhsiiyey sheekhaas waxaa kaloo la yidhi mee toddobiyo lixdan ma ahee sagaal iyo sagaashan weeye oo magacyadii ilaahay ayay dhinac dhigeen inna lilaahi tiscatan wa tisciina sma man axsaaha dakhala aljanna qowlkaasna waa qowl daciifa oo dadunbaa waxa la jeclaysiiyey inay sii wadaanun wuxuun sii siqiyaan say u siqinayaan ilahay dhinac dhigaan soo ilaahay looma sheegin nebiguna buu leeyahy waa nebiga sharaf waxa ugu filan inuu intaasoo magac yeesho sharaf waxa ugu filan sharafta ilaahay siiyey taad adugu nabnabayso ee tumaaligeed gargaraacaysa waxba u noqon mayso markaa in la gaadhsiiyaa waa daciif weeye ibnu dixya sheekh la ydhaa ibnu dixya alkalabi alandalusi wuxuu leeyahy haddii la baadho saddex boqol la gaadhsiin karaa laakiin saddexdaa boqol la gaadhsiinayaa waa tilmaamaha ee magacyada maaha caaridatulaxwadi wuxuu ku sheegay suufiyada qaar wuxuu ka soo naqliyey me magacyada nebigu waaba kunba kunbay gaadhayaan ninka laydhaa sheekha laydhaa ibnu farisna wuxuu yidhi maya waa laba kun iyo labaatan magac laba kun iyo labaatan magac waxaasoo dhani waa istigsaar iyo badsashee magacyada nebigu waa badayiin haddii la dadaalana waxoogay baa la gaadhsiin karaa dhowr iyo soddonkaasi inaga badan waxaddaynu tiraano qayba waabay nagu adkaanaysaa marka magacyadaasaynu ku bilaabayna insha allah iyaga ayaannu kusoo gabagabaynaynaa sheekhu wuxuu yidhi waqad wacaa waa koobay ibnulcarabi ibnulcarabi almaliki sabca toddoba min bacdi sittiina lixdan ka bacdi lixdan toddoba iyo lixdan magac ayuu ururiyey wa qiila waxaa la yidhi tisca min bacdi tisciin sagaashan sagaal lagu daray weeye welibidixyana alfaxu baaritaanku yuwafiiha wuxuu gaadhsiinayaa bu gaadhsiinayaa wa kownuhaa alfan inay kun magac tahayna fa fi lcaaridati caaridatlaxwadi kitaabka laydha waxaa ku sugan dakarahu inuu ka sheegay can bacdi disuufiya suufiyada qaarkood mulaaxadada ugu dambaysa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isagoo magacyada badan leh haddana waxaa loogu yeedhi karaa waa yaa rasuul allah wa yaa nebiy allah bes waayo ilaahay bayna yidhi laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda yaa muxamed yaa axmed yaa maaxi ma odhanaysa yaa nebiy allah wa yaa rasuul allahi baad odhanaysa waayo waxaa kala duwan maqaamu lihbaar iyo maqaamu nidaa mar waa dhawaaq marna waa ihbaar markaad ka warramayso nebi maxamed muxamed salawaatu rabbi wasalam ale maaxi xaashir caaqib mustafa mukhtaar shafiic mushafac ahbaar baa laydhaayo waad akhriyi kartaa magacyada laakiin yeedhmo markay noqoto waxaa loogu yeedhayaa labadaa keliya ilah waxaan weydiisananaa cilmiga naafica ka dhigo camalkeenna saalix allah ka dhigo subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastakfiruka wanatuubu ilayk